بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaan ku soo jirnay baab اlamri fi kitaab اlumc waxaan kusoo jirnay lishiraasi isxaaq shiraasi waxaan soo gaarnay baabu ma yaqtadi اlamru min alijaab halkan wuxuu yihi sheekhu baabun hada baabun kan wuxuu baab u yahay maa yaqtadi wuxuu keensanahayo alamru amarku wuxuu keensanahayo min aliijaabi oo ah in wax la waajibiyo iijaabnimo iyo waajibnimo sheegaa in la gooyo oo la laasimiye faradnimo wuxuu keensanahayo amarku ayuu yahay marka waad ujeedaa muusan barbarin eh, shiraazi eh, hadalkiisu waa cad yahay wuxuu maa yaqtadi اlamru min aliijaab amar haddii lagu siiyo inuu iijaab iyo waajibnimo iyo go-naan keensanahayo ayuu shiraasi meel dhiga wadaadada laakiin qaar kale u waxay yidhahaan hal ilamru yaqtadii iijaab wadaadada qaar baa saa u dhiga laakiin sawirkiisu waa cad yahay wey wuxuuna ku yidhi idaa tajaradat hadday dhar tirnaato oo qaawanaato ka tirnaato siiqatlamri siiqada iyo qaabka uu ku imaanayo amrigu uu ku imaanahayo iqtadad waxay keensanaysaa siiqadaas oy dalbanaysaa alwujuuba waajibay dalbanaysaa wax qariina iyo waxba haddaysan wadanin waxay keensanaysaa buu ku yidhi waajib bay keensanaysa wujuub bay keensanays ijaab bay keensanaysaa fii qowli akari asxaabina annaga asxaabtanada qowlkooda say u badan yihiin siiqadu haddaysan wax qariano la socon takhtadi lwujuub wey uma intaas kabacdi ikhtalafa waa ismaandhaafeen oo waa isku maandhaafeen waa isku khilaafeen haaulaai haaulaai asxaab asxaabtanada yidhi siiqat lamri biduuni qariina takhtadi lwujuub yidhi way iskhilaafeen wey maay isku khilaafeen fa waxaa ka mida man duul baa ka mida iyo culummo qaala yidhi yaktadi wuu keensanahayaa alamr wey yaktadi amru amarka wuuu keensanaya alwujuuba ayuu keensanahayaa biwadci luqati luqada wadcigeeda luqa acarabiya iyo wadciga luqa acarabiya alkalaamu lafdu mufiidun murakabun bilwadci soomaad maqli jirin wadcigaas iyo dejintaas wuxuu ku keensanahayaahe wujuub ku keensanahaya luqa carabiya wujuubka laga qaadanahaya wa minhum waxaa ka mid a ah culummada manduul baa ka mid ah, culmaa ka mid ah, qaala yidhi yakhtadi wuu keensanaya amarku iyo siiqadaas waxay keensanaysaa alwujuuba waajibka waxay ku keensanaysaa bisharci sharciga ku keensanaysaa sharcigaa laga qaadanayaabay dheheen laa min alluga marka gartay maylata laba shay oon shuqul isku lahayn wey qola waxay dheheen wujuubkan waxaa wataa ajruumigaa wato waxaa weeye eh, ijaabku keensanaya qolna waxay ku dhaheen maya wujuubka waxaa keensanaya amrullaahi wa amru rasuulihi wey amarka halkaasa laga sugahaya marka amarka meesha laga qaadanay meeshuu ka imaanayo waa noo kala duwan tahay ayay saasay mareen wa min asxaabina annaga asxaabtanada waxaa ka mida buu yii shaaficiyada oo usuuliyiinta man duul baa ka mida qaala yidhi yakhtadi wuxuu keensanayaa amarku weeye annadba sunanimu keensanahaya sunu keensanahayaaye wujuub ma keensanahayo rag yiri baa ka mida wey rag yiri saas ayaa ka mida wey wa qaala waxay dhaheen bacdu alashcariyati ashaacirada eh, qaybo ka mida waxay dhaheen laa yakhtadi ma keensanayo amarku alwujuuba waajib ma keensanahayo iyo wujuubnimo ma keensanahayo walaa ayrahu ayrkiisna ma keensanayo ayrude waa nadbi ayruhu waa nadbi ibaaxa iyo kuwaas weyda ayru hadii la yihahdo ko waxa soo gelaya nadbi haddana ibaaxo ayaa ku xigta wey lakin hadda ayagu ayru waxay ujeedaan nadbiga walaa ayruhu ayrkiisna ma keensanayo oo nadbi ah ilaa bidaliili daliil in la helo moogiye annagu haddii amar yimaaday dhaheen afkan ka kalayna waa ka istaagayna hunaa marka kuwa waxaa loo yaqaanaa waaqifiya naqif weyda waa istaagaynaa waxaa wey gorayo gabal u dhacay qoraxdii baa naga dhacday hameenkii baa mugdi noqday tooshna ma haysano meesha qoraa kudhacan fariisanaynaao nimankaa marka indhoolayaal wey marka waa kartayla tahay meeshay qorad ku dhacda yaan fariisanaynaabay deewa ayib siiqada marka sidaa uu sheegay shiraazi oo qaybta kore ida tajaradad siiqat اlamri iqtadi اlwujuub waa sax wey siiqadu haddaysan de wax amri oo asal waataan soo marnay oo soo raajaxnay inay siiqadu ifcal hadday timaado yuxmalu cala اlwujuub waan soo marnay wax marka qariinaha haddaysan la socon qariinadaasu mid xaaliya ha noqoto oo xaaladday waxa dhacay kaaga muuqda mid maqaaliya ha noqoto oo maqaalkii hadalka lagu hadlay yaad ka fahmaysaa qaabka loo dhiga qaraaintu labadan bay noqonaysaa qariina xaaliya iyo qariina maqaaliya labada waa noqotaa lanno eh, ashaahidu yaraa maa laa yara alghaa'ib adigu markaad meel joogto waxa ka dhacay qofka hadlaya qaabku wax u wado xaaladda siduu leeyahay waxaa weeye iyo qofka aan joogin isku mid ma ah sidoo kale qofka hadlaya adugu haddaad taqaano iyo haddadana waa ku kalolaba qofba meel ka hadlaya waa taqaanaa qofkan hebel waa taqaanaa dhaqankiisa iyo hadalkiisa iyo qaabka udhigaayo waad fahmaysaa adugu dadka kaleysan fahmi laakiin qofkaan aqoona qofka maanta ugu horayso ma fahmaaye hebel qaabku wax udhigahay iyo siduu u hadlaya ma garan karo marka idaa tajaradad hadday ka qaawanaato siiqadu siiqatulamri oo ifcala weeye ifcalaa ifcalu a weeye hadday ka qaawanaato oy ka dhartirnaato weeye wax qariina iyo wax sumada wey iqtadad اwujuub wujuub bay keensanaysaa oo dalbanaysaa waa inaad la timaado w marka warkaa isaga war saxiixa w war saxiixa wey fii qowli akari asxaabina asxaabtanu say u badan yihiin waa saas buu ku yidhi asxaabtanu say u badan yihiin waa saas weeye haddii qariino la helo hadda qariinaasaa lagu xambaaraya war kama jiro mar haddii qariino iyo sumadiiyo bidhaan timaado qarinadaa lagu xambaaraya dooda kama taagno w aql akar asxaabna asxaabtuna meesha u badan yihiin sida asxaabu shaafici weeye uma ikhtalafa haulaa culimmada iyaga waa iskhilaafeen weeye fa waxaa ka mida man qaala yidhi yakhtadi lwujuuba wujuubka wuxuu ka keensanayaa oo kala imaanaya biwadci luqati luqa carabiya wujuubka laga faaidaysanaya wujuubka luqa carabi ayaa laga faaidaysana wa huwa saxiixu qowlka saxiixa waxaa weeye amarka waxaa laga faa'iidaysanayaa min aluqa la min ashaaricu luuqada siqadaana laysku hayaa shaarican loogu kaadi shaaricu hadduu wax ku amro asagu dee ifcal buu shaaricu waa ku amray laakiin hadda waxaa laga hadlayaa siiqada waxa laysku hayo siiqadan ifcal ah ifcalaa ifcalu ah maxaa laga faa'iidaysana waa lasu hadda shaaric looma tegin shaaric waa hawl kaleo gooni ah marka qolada yii faminhu man qaala yktadi wujh biwadci luati hada huwa صaxiix qolada kale soo wadana warkoodu waa daciif wey lannu haddii ay tahay shaaric iyo ilaahay ku amray iyo rasuulka ku amray aabbaha iyo hooyada waalidku amray hadday tahay cid amar kugu leeya amiir taa ayadu dooda kama taagno ayagu madaxay ku gundhinaya hadday rabaan aabbaha farta hadduu saa kuugu yihaahdo sidaa ku yihaahdo ee ifcal hataa yusaniira farta saa yihaahdo ee odaamlo daran weeye marka hawshaa layskuma hayo waxa hadda laga hadlaaya waxaa weeye siiqadan luqa carabiya laysku haya marka qolada tiri sidaa daraaddeed uu ku bilaabo shiraazi qolada faminhu man yaqtadi faminhu waxaa kamid man qaala yaqtadi lwujuuh biwadci luqa hada almadhab huwa saxiix weeye tayib madhabka kale waa laga xoog badan yahay wa minhu waxaa ka mida man qaala yidhi man baa ka mida qaala yidhi yaqtadi lwujuuba bisharc sharci ku keensanayo awaamirta sharciga oo luuqada ku soo aroora sharciga oo la yidhi sameeya taasaan annagu waxay dhahen baan ku qaydanaya hadduu shaaricu waxna amro amar baan ku qaadanayna ama luuqa hadday tahay luuqada waxa weeye annagu xaggeeda u bixi mayna wey warka isaga ayay la yimaadeen wey marka macalliqu meelahan isaga hadalla maxaa la yidhaahdaa ka sideen lanno qoladaan yidhi biwadci luqa annagu maadana sharciga waxay u carareen waxay dhaheen siiqadan ifcal markii lagu yidhaahdo tahdiid iyo taxqiiq iyo ducaa iyo nadbi iyo amar intaasoo qaybood bay ku jirtaa w marka midayta anagu ma garanayno lakin waxaan sugaynaa oo keliya ilaahay amarkiisa iyo rasulka ala s amarkoodan sugaynaa ah, marka markay qolaana amraan ilahay rasuulkiisuna amraan iyan amarka u dhaqaaqan amar luuqa soo maaha waxaa weeye waa ka istaagaynaa qolada halkaas ma marka warka asagana ma xoog badno min aصxaabina waaa ka mida man duul baa ka mida dad baa ka mid culamaa yii qaala yaqtadi nadbi buu keensanahayaa siqadu markii saa loo sii daayaba haddaysan qariino wadan baydeen wujub kutusaysa he nadbi maa la aadayna anagu oo maxaa dhacay waxay dhaheen siiqadan waa waa la wadagelayaa amarkii nadbiga iyo taadiidka iyo taxqiirka iyo ducaaga iyo hawlahaasoo dhan he waa wadagel tajiis waa wadagelayaan annagu marka meesha ugu adag oo ugu sarraysa oo amar oo wujuub oo mashaqaa ka bilaabi mayne meel dhexe oo soke oo ah inaad kala tegi karta samayn kartoo nadbi ayaan ku xambaaraynaa way dhaheen halkaasaan la aadan anagu meesha u adag ka bilaabi mayno wala halkaas waa carreen marka eh, ma xoog badna weli waxay kaloo dhaheen liannahu mutayaqin bay dhaheen shaygana hadday amarna ka suurtageli karto nadbina ka suurtageli karto amarka dood baan ka qabnaa bay dhaheen laakiin qoladiinna amarka ku xambaaraysa oo amarka lagu xambaaro oo saa madhabkaa wadata iyo qoladanada nadbiga leh waan isla ogolnahay nadbiga wey ile ninka qaba amar qaba nadbina waa qaba soo gelaya marka waxay dhaheen maadaama aan isla ogolnahay amarkaan isdoodu ka taaganto annaga idigu isku haynaa laakiin nadbiga waa isla ogolnahay marka warka asaga lagama yeelin warka asaga adna darajaat اmaطluub weeyabay dheheen manduub markaasaan ku xabaara marka warkoodaasna war saxiixa mahoy siiqadu markay horen waa uga soo hadala siiqadu markay timaado waxaa lagu xambaarahayaa wujuub baa lagu xambaarahayaa hadday timaado qaraa'in nadbi u sarfinaysa nadbigaa la aadahayaa ayb nadbiga ayaa la aadaya marka inaad markii siiqa wujuub markay kuu timaado inaad ka bilowdo oo tiraahdo nadbi baan ku xambaarahayaa ee oo ilaahay baa amray rasuulkiisa amray nadbi baan ku xambaarahaya oo aad tiraahdo waa madhab daciif warkaas asaga waa war daciif war jira maaho saa daraadeed shiraas waad arkaysa meesha ugu dambaysu dhiga sooma jeedi oo minhu xakama man qaalan yidhi yaktadi nadba meesha ugu dambaysu geey ah, meesha u dambaysa wuxuu yidhi idinku salaadda waxaad kaga xihanaysaane meesha carruurtu ay ku xidhato ragga waaweyn gadaal ka marow <laughs> waa la turkiyo la turaad ujeedaa marka waa saxiix warka isaga in la gadaal la geeyo waa saxw waqaala bacd alashcariyati waxay dhaheen ashaacirada qaybo ka mida ah waxay dhaheen wahuwa minhum waana ka mid yahaye laa yaktadi ma keensanahayo wey ashaacira marka caqadi la yihaha madhab ahaan la yihah waa ka mid wey saas wax laga hadlayo laakiin masaaisha laysugu hayo oo laga niqaashahayo kumuu qasbana ashaacira inuu ku taqliidiyo haddaa tahay qof wax yaqaano wax garanayo wax kuu baxsan yihiin adigu urur iyo madhab iyo koox iyo qabiil iyo gobol midna uma xirnidu haddii aad qolyahaas u xirnaato anta la sameyrijaal horta warkaa wa inaad ogaato haddii mar aad bad u xirnaato qadkii rijaalka waad ka baxday waxaad ku jirtaa qolo kale baad ka tirsantahay ninka ragga waxaa la rabaa warkiisu inuu caddaysta wey maxaad adigu haystaa aabbahay baa geel lahaan jira anaa dameerlaha ka fiican bay tiraa soomaali iska daa waxaa sheekhayga waxaas iyo ururkayga kooxdayda waxaa qaba warka xaggaysaga tuur adigu maxaa mana anta adaa wax lagu weydiinaya laakiin haddaad qolo u xirnaato oo qufuf sira sira inta lagugu gooyo aad ka baqayso salafiyada in lagaala noqdo ama beecada lagaala noqdo ama mushaarka lagaa goosto lasta min arijaal waxaa tahay he cabdun laleeya addoon laleeyahay baa tahay weligaa waa inaad qaacidada inaad fahanto ninka ragga waxaa la rabaa banaankiisa inuu maro ayb qofka muslimka iyo culammada dalabatulcilmina aad ku wada socotaan bidaliil adilada ilaahay muxuu yidhi rasuulkiisa muxuu yidhi saxaabada maxay dhahay ijmac maxay yihin maxaa xujaa walaalle iyo ehel iyo khayr nagu wada socdaa la rabaa laakiin haddii tusaale ahaan waxyaala cajiibka waxaa ka mid ah anigu xarakaadka soomaalida aan ka waya khayrkoodba khaladka ugu weyn oo diineed ururkooda hadduu ku dhaco ma radinhayaan maa qolo gooniana kaba hadlay la soc ururadaan ka hadlay sideeda waxay rabaan ha sheegteen noocay rabaan ha sheegteen haddii ay ururkoodu khalad diineedoo weyn uu galo laa yatakalamuuna can ururada kale iyo kooxaha kale hadday wax yar oo diineed ay galaan wax un meel laga luqluuqi karo muxaadaraad waaweyn iyo nadawaad iyo juluus iyo maxaa la shir jaraa'id hawl balaaga ka dhacday marka soomaalida maxay tidhahdaa maroodigu takarta asaga saaran ma arkee kan kale mida saaran buu arkaa hada cayb wey sheekhu hada cayb wey ah, urka itixaad baa waa ii yimid oo anoo masaajid haysta sheekh eh, maxalin macalin maxamuud iyo ninka la yidhaha wadaadka ii sheeg eh, muxuu ah reecel cadde sheekh aadan muxuu ah aadan boraalmi ah wadaadka magaciisa ii sheegan ninka reegeraan may nimanka reegeraan ay sheegtaa wadaadki sheekh xamed aadan boraal maxamed boraal le waa igu yimid kay anoo masaajid ku haysta oo maxaa la yidhahda <laughs> marka meeshaan waa lagu qabtay kabacdi waxaa la yidhi beeca la qaadaya rag baa yidhi waan diiday ma yeelayaan ku maxaa dhacay baa layidhi waxaan ku anigu ma raba intaan urga u xirnaado ee oo fulsiga sira inta luga layga tago ma doonayo weligeyna ma gelaayo beeco mana rabo waanan kaga digaayo beecooyinka ha gelinina haddii kale meel baa laynku xiranayaa meel baa inta laynku xirto yaa maalin layniin yeerayaa oo fulka hoos laynkaga soo xiranayo warkaas iska iska ilaali marka waxaan ku keenay shiraasi ashaacira uma xirno walaa shaafici uma xirno walaa shaafici midna uma xirno iska ilaali raggii waagaas beecada waday oo igu darnaa oo beecadan kaa qaadanaynaa lahaa waxay ahaayeen waxay la socdeen marya carasti cabdulaahi yuusuf amxaarada hogaaminaysa bay ku jireen oy ka cadkaan qaar baa ku dhinto ku baktiyey madaxabad looga dhufto filwaagaas beecada hala galo waajib way nugu laha annaga ayagoo etoobiyaanka la socda oo calanka etoobiyaanka wato bay ku baktiyeen maxay faa'iida beecadii maxay keenta marka weyna sheekh beeca beecadii islaamka dowlad baa la dhisaya gacanta keen waa waajib aad nalaayadeen weyna sheekh weyna dahaba kuwa hadda jiro beecada qaadayo inta muqdisho boorsooyin ka soo qarsada meelahan caruurta madaarista u imaana beecada ka qaadana waa noocaas wey waxaa iskula goynina gacantiina ilaalsada gacanta idinkayn ku taallaa ilaalsada gacantiina hala ilaalsada ayib وقال بعض الأشعرية waxay لا يقتضي ma keensanayo الوuجوبa waaجib ma keensanahayo weeye walaa ayrahu ayrkiisna ma keensanayo wax u keensanaya ma jiray wey ilaa bidliil daliil in la hela ma ahana waxay dhaheen wax uu keensanayo male waaqifyaana layahna waa ka istaagaynaa afkaan ka kala haynaa weeye qolada marka warkoodu waa iska dhibyarya waxaa la dhahayaa adilada wujuubka keenaysa iyo luqa alcarabiya baa laynku xujaynaya lann luqa acarabiya waxaa wey waa la qaybiyey kalaamka amar iyo nahy iyo khabar iyo istiqbaar baa loo qaybiyey amarkiina ifcal bay ku keeneen saasaa loo yaqaanaa weeye sidoo kale haddaad adigu weladka aad dhashay aad biyo aad tiraahdo maxaa le isqinilma ah haddaad tiraahdo oo isbiyo keeni waayo waxaa wey waad garaacaysaa waad ciqaabaysaa dagaal baad odda kaga qaadaysaa marka haddaysan waxba uusan keenayn maxaa weladkan aabbu waalidkuu garaacaya muxuu macallinkuu garaacaya muxuu cayda iyo eh, eh, dagaalka muxuu ku mutay wey maxaa loo ciqaabaya maxaa loo xiraya maxaa loo ulaynhaya marka waa inuu keenayahe amar waa inuu keensanahayo wey amar inuu wato haadaa huwa saxiix marka warkaa asaga ay la yimaadeen waxaa weye waxaa lagu xujeeyey waxaa lagu waxaa ku soo arooray eh, luga alcarabiya iyo arbaab lisaan iyo asxaabu lisaan waxaa weeye ifcal wuxuu ku yimaadaa tawbiikh iyo ceeb iyo canaan iyo cambaareen qofka khilaafa ayaa laga ratibhayaa weeye markii eh, lagu yidhi eh, ibliis iyo aadam u sujuud markii la yidhi he sujuudi tiiday uu diiday maxaa la yidhi maxaad u diiday baa sujuudiday wey dagaal baa ooda looga qaaday wey naar buu ku mutay ciqaab buu ku mutay wey marka maxaa la isaga dayn waayo hadduusan amarkuusan waxba keensanaynin ilaa bidaliil muxuu keensan waay faraha looga qaadi waayo nebilah ibraahim baa wiilkaagii gawrac la yiri wey amarkaasa ah, maaa la yidhi gawrac buu damca inuu gawraco wey kabacdina eh, e wafadaynahu bidibxin caiim baa la marka luga alcarabiya ayaa hawsha keensanaysa wey waqaalat muctazilatu eh, waxay tii muctazila waxay tiri weye ila meesha rag baa isku haystee <laughs> wadaad baa usulfiq akrinahaya baa waa kitaab ka dhegaysan jirta markaas qaalat اashaaciraةu qaalat muctasil lagu hayay baa wadaad ba maalin daba farta taagay wuxuu yihi sheekh annagu waxaan ku jabnay bayna اlashaacirat wa muctasil aan ku jabnay annagu xaggee aadayna Ah, dagaal wuxuu afar iyo labaatan halkaasuu sheekh ku joogno kuwa gurgu arayo annagu marka wuxuu niman dagaalay yaa sheekhu xabaddan baa xaggan nooga soo dhacay xaggan nooga soo dhacay xaggee aadin <laughs> marka meesha iska dhegeysta weeye <laughs> marka laakiin meelaha lagu dagaalamahayo meel lagu dagaalamayo haddaad tagto waxbaa kaaga baxaya qaabka loo dagaalamo kaartada qaabka loo dhigo generaal baad xiranaysaa maalinta dambe warkayga ma garatee meel lagu dagaalamaya haddaad fadhido iyo lagu garabaayo adiguna gartaad baranaysaa weeye laakiin meel lagu garraba haddaadan weligaa tegin oo saa usoo socod iska soo furta masaajidka in alxamdulilah iska tiraahdo adamcaalaya wejigaagaa dhiigaayo wejigaagaa dhiigahaya nawara intay kugu dhacaan ee yaadan mar damba mamarka soo fariisanaynin wey marka waxaa weeye waa inaad meel lagu xarbinaayo aad fadhido dantaa kuugu jirta wey dantaa kuugu jirta ninka liya ibnu khaas axmed ibnu maxamed oo min axsaab shaaficiya ashaabi lwujuuha kitaab nusrat qowleyn layihaahduu leeya aad u fiican oo akhridana aad u fiican tahay imaam shaafici ku difaacay qolaa shaacire eh, qolaa eh, xanafiyaha waxay dhaheen shaafici mutanaaqid buu ahaa qowl jadiid iyo qowl qadiim iyo xaggu fadwooday kitaabku ka mid waxaasaad baa la wariyay marka nin xanuunsan baa hadba hal hadba maalba meel degahaya ayuu ahaa bay dhaheen kitaabku ka qoray nusrat qowleyn labada qowl in loo gargaaro aqwaasha shaafici leeyahay wala shaafici intay masalada ka hadlaan damcay shaafici inay difaacaan iyo waxba keeni waayeen nin culus buu ahaa aabihiisna nin waacida oo majliska uu ka wacdinayo toban kun oo qof ay soo fadhiisato ah oo iimaan islaamnimo laga faa'iido asagu nin rageed ku dhalay gobonimo waa abtirsataay nin rageed nin rageed dhalay buu noqday markaas wuxuu noqday mujtahid asxaabul wujuuh ayuu noqday kitaabkaas qoray kutub kalena waa leeyahay marka muxuu kaga hadlay wuxuu kaga hadlay wuxuu yidhi haddaadan meelaha lagu dagaalamaya iyo xarbiga culummada iyo maqaawirtu fadhido aadan teginin ee ood meelaha wax ka soo bowsato maalinta ay doodu timaado xabadda la isku rido adigoo xataa xaqii garta adigoo leh oo adigu xaqa xambaarsan ayaa xaqu jabhayaagu marka waad gartay mayla tahay liannu xaqan in la difaaco wuxuu u baahan yahay inaad xaqana taqaano cidda kaa soo horjeedana aad taqaano adiguna hee ilaahay uu ku suga ayaad u baahan tahay marka wixii maalintii garta laysleeya fooda laysgeliyo adoo gartala gacantaada laga bixinaya maxaan marka kaa faa'iidnay marka xaqa inay ducafa difaacaan lama rabo marka garta iska dhegaysa qaabka loo garamayo taay hadda ashaacira warkay yira waqaalati bacd ashaacirta la yaqtadi wujuba walaa nadb waa waa laga jawaabay waa la kala tuuray garkooda ilaa bidl dliilki baa lagu fariisiyey dliilku muxuu yahay dliilku waaa l lisaanulcarab iyo luqalcarabiya warka kalaamka way qaybisay ifcal waay tii iyo amar iyo nahy khabar istikbaar bay u qaybisay wey luqalcarabiyan lagu xukuman yahay wey ifcal wixii ka leexdana in la ceebeeyo oo la cambaarayo hada wa dliil wey inuu wujuub keensanahayo wey ilaahay subxaana wa tacala cidduu amar siiyey markay ka leexdeen ooy khilaafeen in la ciqaabo cadaab laga ratibay wey marka waa dliilka waa kane aata baa l marka xujadu waa la buriye waqaalat muctazila waxay dhaheen alamru amarku yaktadii wuxuu keensanahayaa iraadat اficl ficilka in lagaa doonayo ficilka in lagaa raba bes iraadat ficl ficilka in laska rabo bes laakiin anagu dhihi mayno waa wujuub iyo nadbi midna dhihi mayno keliya waxaan dhahaynaa ifcal haddii lagu yihahdo ficlun baa lagaa rabaa maxaa la iga rabaa ma wujuub laazimah ah, mise nadbi baa laga raba midna dhihi mayno marka miyaad kasbada inu ku fariisteen halkaas iyaguna fariisteen ayb oo tafsiiliyadhegeyso waxay dhaheen fain kaana hadduu yahay daalika oo amarka hadduu yahay min xakiimin min xikmad iyo caqli badan hadduu ka imaaday amarku iqtadaa amarka wuxuu keensanahayaa annadba sunanimu keensanahayaa sunanimo ayuu keensanahayaa wey sunanimo ayuu keensanahayaa wain kaana hadduu yahay daalika amarku hadduu yahay min ayri min ayri xakiim hadduu yahay lam yakhtadi ma keensanahayo weeye aara wax ka badan min airaadati doonis wax ka badan ma keensan waa lagaa doona bas warkaas eh iyaguna iyay meesha keeneen ayb muctaila alamru yaktadii iraadat aficli ficilka lagaa rabo ficli lagaa rabo bas amar iyo nadmi midna dhihi mayno anagu midna ma dhahayno waana baxayna dhahn limaada labada waa dhici kartaaba maadaama labadaba dhici karto oo bixi mayna kaa weeye guyn mayna iyaguna dhehen qoladii tiri waa qafyada bay isu dhow yihiin fain kaana dalia amarka haduu yahay min akiimin akiimku marka man huwa akiim akiim huwa اllah caza wajal wman yubir canhu wahuwa rasul alayh الsalaaةu wasalaam alxakiim huwa اllahu caza wajal wman yukhbiru canhu wahuwa rasul alayh salatu wslam akiimka intaasa loola jeeda waa ina la socdo alxakiim fain kaana daalika ay amarka min xakiimin adduunya oo allah iyo cid asaga ka warramayso amarmaa la yihahdo loo ogolaaday iqtadaa wuxuu keensanaya annadba sunanimu keensanahayaabay dhaheen oo maxaa dhacay lanno waxay dhaheen xakiimka oo allah ah iyo cidda ka warramaysa rasuulkiisaa waxay keensanaysaa waxay amraayaan xusna alma'muun waxay amraayaan wax wanaagsan oo khayr iyo nimco iyo barwaaqo iyo maslaxad bay keensanaysaa waxay amraayaan inuu yahay maslaxo iyo khayr iyo wanaag buu keensanayo xusnulma'muur buu keensanayaa xusnulma'muur hadduu keensanayana waxay dhaheen waxay keenaysaa meesha ugu adag oo mashaqada iyo amarka inaan laga bilaabin ahee shay lagana tegi karo khayr iyo wanaaga lama samayn karo haddaad la timaadana khayr iyo wanaaga haddaad ka tagtana aan lagu ciqaabayn xakiimka warkiisu halkaas keenayaa laakiin xakiimku inuu ka bilaabo meesha ugu adag he mama yeelaynin warkaad garata maylata ila anna waxay qabaan muctasila waxa la yidhaahdo alaslax ilaahay waxaa waajib ku abay dheheen maaha waa bannaantii maaha alwujuub cala allahi caza wajal waxaa waajib ku abay dheheen addoommada inuu faro maa fiihim maslaxatun wa manfacatun inuu farqasab weeyay ilaahay waa qasab bay limaada lanna waa xakiim hadday xakiim tahana wax maslaxaya khayr ku jiro waa inuu amro laakiin wax mashaqa kugu jira adayga culus kugu jiro inuu yeelo maya mana yeelaynay dhahno marka waad garateen bay la tahay wey marka nimanka waa niman qariban weeye kutubka caqaa'idka markay aqrinaynan waataan ishaaranay marka waxay dhaheen fain kaana dalika amarka hadduu yahay min xakiimin hadduu yahay iqtada nadba sunanimu keensanayaa Ah, oo maxaa weeye xusn ma'muur baa ku jira xusn ma'muur hadduu yahana meesha uu sarraysa ka bilaabi maaye midka hoose oo jaa'isu طarafayn ah hadduu rabaana uu ka tegi karo hadduu rabaana uu samaynayo kaasaa maxaa la yidhahdaa buu amrahayaaba idin halkaasaa marka fadhiisanaynaani warka ayaga ay la yimaadeenna ah, waraan waxba ka jirin wey waraan waxba ka jirin limaada maxaa dhacay li'anno xakiimku wuxuu ku amraayo waxaa laga yaabaa inuu wujubiyo laazima farad yahay limaslaxadka adiga looma dhici karto barda lan waajibaadka iyo awaamirta nala amraayo annaga maslaxana dantanada ku jirta janno iyo khayr iyo wanaag iyo dembidhaaf baan ku helaynaa marka maslaxadanada ku jirta wey maslaxadanada ayaa ku jirta wey marka waa keensanaya in meesha ugu adagoo ugu saraysan laga bilaabo waa keensanaysaa waaye xakiimka amarkiisi weeye ilahiy rasuulkiisa wain kaana hadduu yahay bay dhahe daalika amarkaa min hayri min hayri xakiim oo allah iyo rasuulkiisa hayrkiisa hadduu ka imaanayo makhluuqaadka ka imaanayo lam yaqtadi lamru weeye lam yaqtadi ficilku majzuume lam yaqtadi ma keensanayo weeye alamru weye amarka ma keensanaayo aksara wax ka badan min aliraadati in lagaa doonayo bas Ah, haddii aniga aabbaha iyo hooyadaa iyo amiirka iyo macalinkaaga iyo ustaadkaaga iyo amar un lagu siiyo eh, ficilun baa lagaa doonahaya ficil baa lagaa rabaa laakiin amar iyo wujuub midna dhihi mayno warkaas warka asagana war wax ka jiraan ma aha war baaila w shiraasan wuu radin doonaa shiraasan wuu radina shiraas ma daynayo marka warka waa sa war baatilow wadaliilu waxaa weeye calaa annahaa siiqadu wey wadaliilu daliilkii xujada ee burhaantiya garta ku tusaysa waa la garamayaye calaa annahaa takhtadi lwujuub siiqadu calaa annahaa ay siiqa siiqat lamri takhtadii inay keensanayso dalbanayso codsanayso alwujuuba waajibnimo weeye qowluhu sala allahu alay sl qowlki ilaahay baa ku tusahayo weeye oo ahaa lowlaa an ashuqa lowlaa haddii lala yahay weeye an ashuqa inaan ku dhibo calaa ummati ummadayda inaan mashaqeeyo haddii lala yahay laamartum waan amri lahaa weye bisiwaak siwaaq baan amri lahaa istaaku baan ohan lahaa maxaan ohan lahaa istaaku baan ohan amar baan bixin lahaa laakiin nebigu istaaku ma ohan wey tasawakuu nebigu ma ohan amar ma bixin wey ayb amartum waaan amri lahaa bisi waa ka caday baan amri lahaa cinda kuli salaati salaad agteedoo dhacday baan amri lahaa weeye shiraasi muxuu ah waad la yaabaysaa shiraasi xadiista xaggeeda kuma fiicnayn moogta kitaabkiisa muhadabka haddaad akhridana waad ka arkaysaa wey wadaadku agga xadiista kuma fiicnan hadda waxaa la yidhaahdaa waxyaalahaas siwaagu inuu nadbiya wuxuu u daliilsada waxaa ka mid ah salaad oo la cadaydo waxay ka fadli badan tahay salaatun hee biayri siwaakin toddobaatan salaadood ee sabciina salaatan biduuni siwaak ka fadli badan tahay xadiis daciifa ayuu deliishaday wey xadiis daciifa ayuu deliishaday marka agga xadiista wadeedka xoogaa caaway far baa ku godan wey agga far baa ku godan marka almuhim xadiiska asaga laakiin xadiiskan waa asaga waa saxiix wata kama hadlayno xadiiskan asaga lagama hadlaayo marka cinda kulli salaat amartum waxaan amri lahaa bisiwaak cinda kulli salaatin waxaan odhan lahaa istaaku calayda waan odhan lahaa cinda kulli salaat amar baan amri lahaa nabigu alay sal lakin ma amraayo wey marka laakiin in la cadaydo ayada waa sunna doodu kama taagnow doodu kama taagno marka siiqada wuxuu rabaa inuu ku yahay shiiraasi hadduu nebigu odhan lahaa istaaku hadduu odhan lahaa hee muxuu noqon lahaa waajib iyo laazim bay noqon lahayd wey marka inay siiqadu amarku ay kutusayso taasaa kutusayso marka la amartuhum amr aliijaab waa taan soo marnay soomaanaan soo dhihin la amartum waa amri lahaa weye he amr aliijaab laakiin hadda waxaan amrayaa he amri nadbi sunan amraya marka waa kala duwan yihiin wey fadalla wuxuu ku tusay buu ku yidhi hadalkaa asaga iyo xadiisku wuxuu ku tusaa calىa annahu nebigu low amara hadduu amri lao istaaku odhan lahaa lawajaba waa waajibi laha siwaak waa wajib cadog waa waajibi lahayd lakin lama dhihin wey ayib waa amruliijaab weye walow wajaba hadduu waajibi lahaana la shaqa waa dhibi lahaa wey mashaqa ka dhalan lahayd mashaqa ka dhalan lahayd wey laakiin waxaa u baahan in la yihao laga niqaasho laga doodo e in horta wujuub walbaba mashaqu wataa wey maya wujuub walba mashaqo ma wata sheekho wujuubku mashaqo in shareecada la awaamirteeda la yidhaahdo waa mashaqo waa takaaliif hawshaa la waxeeyo culummada maxaa lay ahlulkhayrku hawshaa iyadaa far bay ku godeen wey calam su-aal badayna saareen limaada salaada ood garanayso oo wujuuba oo hurdo waajiba hurdada looga soo kacayo oo shaqadaad uga soo tegayso oo masaajidka soo aadayso oo shan wakti ah yaa nebigu markii la aqimayo wuxuu oran jiray arixna biha yaahe yaa bilaal arixna noogu raaxee nebigu wuxuu ku leeyahay noogu raaxee aduguna maxaad leedahay ma shaqo iyo dhib iyo balaayo weeyaad leedahay marka ma isqabtaan warkaas arixa noogu raaxee iyo waa mashaqo iyo waa dhib ma isqabtaan isma qabtaan wey marka awaamirta shareecada ay amrayso e waa quratulcayn waa raaxo waa khayr waa wanaag wey marka naftu markay la qabsato oy fahanto oo ilaahay awaamirtiisa fahanto oo waxa ku jira ay fahanto way ku raaxaysanaysaa weeye laakiin munaafiq iyo midaan awaamirta rabin iyo mid iimaankiisu maaa sii wisnaba batergu ka dhacayo mid iimaankiisu batergu ka dhacayo ubanjaajar in la geliyo waa dhibsanhayaan wey wa inahaa lakabiiratun e ila cala alkhaashiciin wey aad bay uga adagta ugu culus tahay wey sida salaad munaafiqiin cisho iyo fajir iyo hawlo baa ku adadag waad garanaysaa wey marka awaamirtu dadka ahlulkhayrka kuma cuslo weeye marka in la yidhaahdo hadalka shiraasi way wajaba la shaqa uu yiri waxaa weeye far baa ku geedan waa inasaa ula socotaan ولأن سيda buu yidhi sayidka iyo eh, cidda iskale adoon maxaa la yihahda mowlaha min alcarabi oo xagga carabta sayidka boqorka iyo maxaa la yihahda waalidka iyo walidka cidda sayidka oo amarka iyo iskale way go-aanka isira min alcarabi idaa qaala adduunya licabdi adoonkiisa hadduu ku yidhaahdo isqini iwaraabi maan biya waraabi weye isqini ma war biya waraabi wiyi oo amanaaya oo falam yusqihi uusan waraabin cabdigu usan waraabin sayidkiisii istaxaqa waa mudanahaya alcabdu addoonku waa mudanahaya adama in la cambaareeyo oo la dhaleeceeyo oo la caayo oo la hiifoo la xaaraamo ayuu maxaa le mudanahayaa wey iyo watawbiikh ah, in la dhaleeceeyo ayuu mudanahaya dam iyo tawbiikh xale waa isku mid wey waa isku agdhow yihin waba saasa uma dhexeeyo wey waa cambaarayn iyo cay wey cambaarayn iyo cay wey dembigu waa cayn wey iyo cambaarayn wey tawbiiquna waa canaan weeye canaan in lagu canaanta wey ida qaal haduu walana sayida buu ku yiri waa daliil caqliga iniya wey hada wa daliilu ini hada wa daliilu ini walana sayida min alcarab sayidka iyo meliga min alcarab waxaa la yidhaha qof adoona iskale wey sayidku mawlaha oo maxaa la yidhaahdaa addunya min alcarab ka mida idaaqal hadda carab maxaa loo leey luuqadaha kalena waa la mudiyay lakin hadda luqal carab baa laga niqaashahaya wey hadda luqal carab waa laga niqaashaya lakin luuqad walba waa saas wey qofka soo cajamiga ah hadduu kula hadla addoonkiisa uu yidhaahdo english kula hadlo yaraabi waraabin waayo macanaanay mise macanaananay cananaya amxaari hadduu kula hadla he waa canaano wa waraamin waayo sawaaxili hadduu kula hadla waraamin waayo waa canaanaya luqadkasta soomaalida wala waa saawo lakiin hadda luqa alcarabi waxa laga hadlaya lianna sayida min alcarab idaa qaala hadduu yahay licabdi addoonkiisa hadduu ku yidhaahdo isqini waa addoonkii lalahaaye hadduu yahay warawar isqini maa biya hadduu yahay falam yusqi uusan waraabin istaxaqa dama wa tawbiikh in la caayo iyo in la dhaleeceeyo la canaato la cambarayo mudanaya falow lam eh, yaqadi hadduusan keensan amarku iyo siiqadu alwujuuba waajibnimo haddaysan keensan lama staxaqa muusan muteen waya cabdigu adama alayhi hawshaa adama calayhi cala alamri in lagu cambaareeyo oo lagu dhaleeceeyo muusan muteen wey u iska fadhin laha dhow markii la canaadana xorla maxaa dhacay isqini siiqadan ayadaa isqinoo ifcaal ah waxaa weye nadbina waa keensataa amarna waa keensataa sayidow maxaad iila dagaalamaysaa calaa rajlika mahla yaa sayid baa la odhan lahaw ah, sayidoo cagta dhig luuqadda maalafay baa la odhan lahaw laakiin haddii la canaantay oo la cambaareeyey oo waxay keenaysaa waajibnimay keenaysaa marka warkaa asaga waa la garnamaaye shiraasi waa ku garley warka asaga waa sax wey warka asaga waa sax weye in waxaa loo cambaaraynaya oo qofka asaga loo ceebaynaya waa inay siiqa luqal carabiya aysaa keensanaysa wey marka shiiraaji waa garamay waana saxbi kartan oo ku fadhiya faslun hada fasl weeye yufasilu maa sabaqa wamaa sayati wey sawaaun waxaa siman buu yidhi fasalka waxaad mooda waa idiin sheegay inay qawsaynka fasalka la geliyey inuu saaqdaa iskale wey qolada madbacdaa iskale laakiin hadalka waad ujeedaa sawaaun waxaa siman weeye waladad hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo siiqadii ifcal ahayd haddaysan wax qariino wadanin hadal hadduusan wadan waa laga soo taqalusa waa laga soo hadlay wey laakiin siiqadu hadday dhacdo bacda nahyi hadday dhacdo ma lagu ambaarahayaa sideeda wujuub baa lagu ambaarayaa mise waa laga goynayaayo waxaw nadbi baa loo leexinaya taasaa culuma ka niqaashan tiibuna ka hadlaya waana midda loo yaqaano alamru idaa warada bacda alxadri hal yuxmalu cala nadbi aw alamri baa la yihahda almru idaa warada bacda alxadri amarku hadduu soo arooro yimaado bacda alxadri hadduu yimaado diido gadaasheed hal yuxmalu cala alwujuub aw nadbi wujuub baa lagu ambaaraya mise nadbi siiqada iyada ahaydoo kutubu usul fiqi ku qornay ti way hadda wax meesha looga hadlayo sawaal marka waxaa sabab jilaati marka waa gooya isagu su-aal kuma keenine waa goosta wixii sabab waa sax wey waa raganimo wey wixii sabab waa goosta wey sawaan waxaa sabab wey waradan ha ku soo aroorto هذه الصيغة صيغة ha ku soo aroorto way ibtidاء هذه الصيغة سواء waxa siman oo jin ah way ah jin hadii la yiraahdo waa siman yiin way jin ma ara jinka ama dadka galay ma ah way haw qaadan way tahay سواء waxa siman oo jin ah way oo siman warad ha soo aroorto هذه الصيغة صيغة ha soo aroorto ibtidاء ibtidاء waxa ku soo aroorto oo ifcad baa lagu yidhi sayidkaagii iyo ciddii ku amnaysaa waay si loo amdaco gu yidhi qum buu ku yidhi wey wax hadaloo ka horreeyana ma jirin ibtidaa hada wal ibtidaa wax ka horreeya ayuusan jirin ayuu qum ku yidhi ifcal buu ku yidhi wey kul buu ku yidhi ishrik buu ku yidhi wey aw ama maahane waladad ha soo arooto waladad siiqada ha soo aroorto weeye bacda alxadri diido iyo manci gadaashi iyo taxriim ha soo aroortee la kala qaadi maayo buu ku yidhi shiilaasi amar bay kutusaysaa arwa inuu ku yidhahdo siiqada ama ibtidaa ku timaado ama bacdalxadr ha timaadee shiraazi muxuu ku yidhi maxaan ku cambaarayaa cala alamri wاlwujuub wاlzum baan ku cambaarayaa buu ku yidhi fainahaa siiqadu takhtadi waxay keensanaysaa weeye alwujuba waajibnimay keensanaysaa shiraasi madhabkiisa waa cadaystay madhabkiisa wuu cadaysto wuxuu ku yidhi siiqadaasu ifcal ah ama ha ku timaado ibtidaan ha u timaado bilow ha ku timaado ama bacdalxadri ha timaadee fa inahaa iyadu siiqadu taqtadi waxay keensanaysaa alwujuba waajibnimay keensanaysa aniga madhabkaygu waa kaa wiil madhabkayga qabo waqaala bacda asxaabina madhab labaad waqaala bacda asxaabina asxaabtana qaybo ka mida ah waxay dhaheen idaa waradat hadday soo aroorto siiqadu bacda alxadli diidda iyo manci hadday soo aroorto ee taxriim gadaasha hadday soo aroorto ikhtadad waxay keensanaysaa siiqadu alibaaxata banaanaasho iyo ogolaashay keensanaysaa wujuub waa diidnay dheh shiraasha wujuub waa diidnay wala nadbu waa diidnay maxaan u cararaynaa annagu ibaaxaan u cararaynaa way dhehen marka nimanka waa tilaabo dheerin sooma jeedin xataa hadday nadbi dhihi lahaayeen ee xoo dhowaan lahayn soo maaha daraja dhowaan lahay laakiin intay boodeen tilaabo weyn qaadeen Eh, iyo waay waaan fadhinaa ibaaxaan fadhinaa ah, ibaaxaan fadhinaa halkaasaan aadaynaa bay dheheen nimanka iyagao marka eh, rag badan baa maaa la yirahda qaba hawshaas rag badan ayaa hawshaa qaba wey hawshaa qaba muaqiq waad ujeedaa mucaliq muaqiqa waad ujeeda marka qolaha waxay dhaheen ibaaxan fadhinaa shiraasina wujuub baan fadhinaa shiraasina wujuub baan fadhinaa qola nadbi yirina waa jiraan saddexdaa madhab madhabba waa jiraan qola yiri waa iijaab wujuub siduu shiraas sheegay nadbi siduu sheegay hadda qolahan ka soo raray waaa eh, leeyahay ibaaxo waa la nadbi tirino waa jiraan waa la nadbi tirino waa jiraan saddexda qowlba waa jiraan kutub usuul fiqina waad ku arkaysaa ayib asaga daliilkiisa aan aragno marka daliilkiisa aan aragno asaga daliilkiisa asaga wuxuu leeyahay hadday eh, siiqo keento markii horeba aan isla ogolayn markaysan eh, bacdalxadri aysan dhicin waxaan isla ogolayn he inay wujuub keensanayso bacdalxadri hadday dhacdana wujuubka waa keensanaysaa waana daliil daciifa ka asaga haadaa yusamaa daliil istisxaab daliiluistisaab weligaa iska ilaali daliiluistisaab rag baa ku jabay rag baa ku jabay marka ha ku jabay daliiluistisaab waa inaad iska fiiriso anwaacdiisa waa inaad iska eegto wey ayb lannood istisxaabka waxaa kaa diidaya sheekh shiraaziw meeshan waxaa yaala markay siiqadu ibtidaa'i ku timid itafaqna laakiin markay timaado xadri gadaashiis qariinadaana lagugu dheganyaho halkaa qariinaa taalaa lagu leeyahy marka markuu qariino u watay uu qariino la'aan u ahaa iyo markuu qariino wato oo bacdalxadriga inaa tira ismid baan ka soo qaadaya hada waa taxakum warkaa isagaa wey muna qarina taale mar qarina ka niqaash wey kabacdina adigu rajaxo laakiin aad tiraado isbedda labada ka soo qaadaya warkaa isagaa maxaa la yihahda daliilka isagaa ma asaxayo warkaa waa isaga waa amar ku taaglay marka asaga warkiisu halkaasu maray qolada kale waxay dhaheen ibaaxa wey daliilkiisa asaga fiiri marka wixii huwa daliilu daliilkii xujadii burhaantii ka takutusaysa calaa annahaa siiqadu taqtadi lwujuba inay keensanaysa waxaa weeye anna kula lafdin lafdi kasto oo ikhtadaa keensa lafdi kaste oo ikhtadaa keensaday aliijaaba iijaab keensaday idaa lam yataqadamu markuusan ka hormarin xadun xadun markuusan ka hormarin ikhtadaa wuxuu keensanayaa aliijaaba iijaabi waajibnimo keensanayaa wain taqadamahu ha ka hormaree ee xadrun ha ka hormaro wey mjeedaasu yidhi wuxuu yidhi a lafdi kasta oo iijaab keensanayay markuusan xadri ka hormarin waxba ka hormarin e xadri markuu ka hormaranaye yakhtadi iijaabu ku yii marka wuxuu rabaa garta inuu gacantanada ka saara anaguna ma yeelayn oo kaba haysana garta gacantanada ka saari shiraasi waa in la garrabo wey gartu maxkamad bay taallaa qaadi bay la taallaa adugaa iska xukuman ma wey qaadiga usug qaadiga waa dhegaysa garta wey marka anta maxaa la yidhaha xakamu waa anta alqasmu hadday maxaa la ka dhacda leh anta alxakamu adaa xukumay waa anta alqasmu adaana doodaaye ee hawshaa waa waa khatar waxa soomaali lagu jooga walaadu lameyntu iska xaarxaarto inuu asagu uu noqdo ninka doodaya qaadiga maxkamadda xujada ridayana noqdo meesha lagu jabay wey taa layska yeeli maayo wey waxaa la rabaa adigu khasmi baatee doodaada rido ee ninka kula duway doodisaa rido gartana waxaan u daynaynaa ee hunaaka qaadi baa fadhi garta loo daynayaa Ah, iska yeeli maayo marka shiraazi wuxuu yidhi daliil xujadii gartu waxa wey calaa annaha siiqadu taqtadi lwujuub inay waajibo keensanaysa waxaa weeye ana kula lafdin lafdi kasta oo ifcal ahaa e ikhtadaa wuxuu keensana ana kula lafdin lafdi kastoo ikhtadaa keensaday aliijaaba waajibnimo keensaday idaa lam yataqadamu markuusan waxba ka hormarinin adar markuusan ka hormarini ikhtada sidoo kale wuxuu keensanayaa w alijaaba waajibnimu keensanayaa wa in taqadamahu haba ka hormaray w lafdigaas in taqadamahu damir waay celinaysaa lafdiga haba ka hormar lafdigii eh, xadrun hakaba hormaree waxaa w waajibnimu weli keensanayaa ku yiri ka qawli w ka qawli qaa'il w ka qawli ka qawli qaa'il uu yiri oo kale wey awjabtu wa faradtu awjabtu waan waajibiyey wa faradtu waana fard yeelay waan gooye waan laazimiyey marka w hawsha waajibina lagu wadaya hawsha waajibina lagu wadaya marka awjabtu wa faradtu hee iyo maxaa la yidhahdaa ifcal ayagu isku baab ma aha in la geliya shiraaji maaha garta shiraaji uu saa u dhigay far baa ku gudan wey lannu haddaad tidhahdo awjabtu waa maxaa la yidhahda wa faradtu haddaad tidhahdo ayada dood badan kuma jirto ayada dood badan kuma jirto waan waajibiyo waa laazimiya haddaad tidhaahdo dood badan kuma jiro wey waa ka xoog badan yihin ifcal khilaafka ku jira waa ka xoog badan yihin ayagu khilaafsaas ayag kuma jira khilaf waa jira lakin kuma xoog badan ayib marka almuhim wuxuu ku yidhi haddii lafdiga su u keensanayay markaan waxba xadri ka hormarin su waajibnimo u keensanayay ayuu marka xadri gadaashada dhacana yuu waajibnimo u keensanaya annaguna waxaan leenaha maya gartaa waa lagula haystaa shiiraasi gan islam baa loo yahay warkaa lagama yeedin meeshana qariinaa taalla qariinaa taalla maxaa raajixa hawsha uu raajaxay oo yidhi wujuubu keensanaya raajix ma aha hawshan qoladay nadbi yidhina raajix ma aha qolada tiri ibaaxa wey raajix maaha saddexa madhab midna raajix maaha madhab afraad baa jira oo raajixa ah. arraajic madhab raabic weeye oo la yidhaahdo ah waxaa loo celinayaa kullu lafdin waxaa loo celinayaa maa kaana qabla taxriim waxaan u guuraynaa taxriimka hadda meesha ifcal baa taalla horteedana taxriim baa yaalay oo laa tafcal baa taallay waxaan samaynaynaa waxaan fiirinaynaa ifcashana fiirin mayno laa tafcalna fiirin mayno tilaabo saddexaad baan qaadayna maxaan fiirinaynaa maa kaana qabla laa tafcal baan fiirinaynaa laa tafcal horteeda hadday taallay ibaaxa hadday ahaan jirtay ibaaxaan u celinaynaa nadbi hadday ahayd nadbi baan u celinaynaa wujuub hadday ahayd wujuub baan u celinaynaa shiraasi laftigiisu kutubtiisa wuxuu keenay lumaca sharaxa iyo tafsirada wuxuu keenay aayaad ku tusahaya ee markii la yidhaahdo laa tafcal inta la yidhaahdo oo wujuub gadaasheeda uu dhaco oo wujuubka gadaasheeda loo celinaayo wujuub keenaysa buu keenay kuwa wuxuu keenay ibaaxa ku tusaaya kuwa oo nebi ku tusaaya marka wuxuu yidhi annagu wujuubkaa fadhina asalow marka lagama yeelin laakiin dartiisu waa fiican tahay laakiin waxaa ka xoog badan oo ka fiican siday culamo muxaqiqiinoo badan ay mareen in loo celiyo kullu asha amrin in loo celiyo maakaana ulmri amarku hadda ifcalo meesha yaalla yurjac maaa l yuraddu maa kaana qablahe qabla xadr intuu ahaa qabla xadr xadriga gareersa wuxu abaa loo celin haddii qabla xadri uu ahaa intaan lagaa mancin meesha ibaaxa taale ibaaxa loo celin hadday nadbi taale nadbi baa loo celin hadduu amar yaallay amar baa loo celin tusaale ahaan haddii ah markii hore mushrikiinta in la laaya ay bannaanayd oo kabacdi lagu yidhi hadilinahe fii ashhur xurum mushrikiinta hadii la yidhi kabacda ay tiri waqtulu mushrikiina faqtulu mushrikiina xaysu wajadtumuuhum haddii lahaye amarkaa muxuu noqonaya marka hore waxaan leenaha qabla ashhur اlxurum oo nalaka manciyo nala taxriimiyey qatlu mushrikiin muxuu ahaa waajib buu ahaa alaysa kadalika qabla alxadri markuu yimid faqtulu mushrikiina markati maxaan u celinaynaa waajibkaan ku celinaynaa haye faidaa xalaltum waidaa xalaltum fastaatu waidaa xalaltum fastaatu markii hore intaan ixraamka markaanaan gelin inaan ugaarsano maxay ahayd ibaaxay ahayd wey kabacdi waa nala ka manciyo waa naloo diida haddana maxaa nala yidhi waidaa xalaltum fastaatu amar baa nal ifcalu baa nali soo maaha maxaanu celinaynaa ibaaxadaanu celinaynaa hada wa saxiix saas daraaddeed ibnu kaiir abulwafa saaxibu tafsiir iyo ayrkiisa culamo badanba halkaasa maaa rajin ayrkiisa culamo badan halkaas muaqiintu halkaas marka sida saxiixa waa in halkaa mid walba loo celiyo weya madhabkan asagu u maray iyo qoladan kale kuga soo raray iyo qolada imaam nadbi tiri intaba waa laga xoog badeen adiladuna kaasay ku kulmaysaa aladila adilada wujuba kutusaysa midda nadbiga kutusaysa midda iba ku jira adila kutusaysa la socda olada tirshiyaasoo hadda qabo yurwujuugan ku xambaaraynaa adilaa qabta oo kutusaysa qolada tirnaba adilaa kutusaysa qolada kutir ibaaxa kurti adilay wataan laakiin waxaan leenaha waxaa ka fiican adilada dagaala ka dhex aloosine waxaa ka fiican hee in la fiiriyo le alamru yarjicu maa kaana qabla alxadri saas in la yihada ka fiican wey marka halkaas iyada ada saxiix raajic adiladuna ay ku kulmaysaa faslun kan waa kala saaran weeye ma sabqa lagaa nasakhay hal yabqa aljawaasu amlaa baa la isku hayaa qaacid masale la yidhaahdo idaa nusia اwujuubu hal yabqa اjawaasu am la saasay kutubsulfiq ugu qoran tahay wey tiibu marka adamcali asagu yuu ku xiriirinaya laakiin in ciwaan la bixiyo yaa ka fiican wey arda uu si fiican fahmo ciwaanku muxuu yahay idaa nusia اwujuubu hal yabqa اjawaasu am la calaamad su-aal aad weliba gelisa lama calaamad su-aal maxaad u gelinaysaa waxaad u gelinaysaa ilaana waa laysku hayaa midda kale haddaad su-aal ku keento ardaygu ku dhici maayo mas'aladaa ayadaw la soco wargama fahan markaad wax qorayso ama masaa'isha laysku hayo oo culays la taagan yahay sheekhow ha goynin wey maxaa la rabaa ciwaan waa inaad dhigto su-aalu saaran tahay ciwaan su-aalu saaran tahay markaad calaama su-aalaad dhigto ardagu markiiba waa fahmayaa meeshan oo meelra ku jabay weeye go-aan buu qaadanaya hadha imtixaanka markay timaado muxuu samaynayaa waxa raajica iyo ustaadku meeshu maray hadday xataa masaladu khilaafiyad tahay oo ustaadku meel rajacay hadhowna uu keeno adugu markaad arday taho jaamacadda dhigaysaa ma niqaashaysaa haddii lagu yidhaha niqaash waa meesheeda wey haddii lagu yidhaha rajix maa tara haddii lagu yidhaha sax laakiin haddii la idlaaqo waa inaad fahanto hee ustaadka buucbuuc ah meesha wax ka dhigahayey wuxuu xambaarsan wadaad iska ilaalisa wey asagu waxa uu wato adigana siira lagu siinaya weligaa siiraali masalada meeshaa qaldami sheekhu meeshaa qaldami weligaa waa inaad laakiin haddii lagu yidhaha naaqish haddii lagu yidhahdo hee majeelka ku furan yahay Ah, weligaana la soco abxaasta digtoorada iyo jaamacadaha iyo maajisteerada laga qaadanahayo ee ceebe ay leeyihin oo waaweyn baa jira minha maxaa ka mida ana aaliba cabdun lilmushrik wlmunaaqishu hawshaa waxaa baraarujiyey oo meel fiican naga saaray asheekh ah, acalaama dhowr jeer bay xireen inkeer allah ku ridee eh. laakiin hadda waa soo dem waayaan in la xiro ma malayna ma maqan allah khayr siiyey kutub qayim uu leeyahy maxaa la yidhaha ustaad sacad ibnu diyaab alqaamidi yaa meel fiican naga saaray ah, marka waxaa weeye hawlaha ceebaha ay wataan bay ka mid hadhow wuxuu soo takharujayaa asagoo shahaado wata ee laakiin maxaa la yidhaahdaa sidii loo lahaa xarafkaana bedel fasalkaana bedel kelimaddaa ku bedel midaana tan ku bedel sidii wax looga bedelahayey markii shahaada asagoo dhagabarjoogay oo leelaha yaa mar meeshan kaa saara baa shahaadada sigu soo cararahaya hadhow marka markuu soo dhagabarjooga asagoo waxaysan oo meesha ka soo baxo hadeed muxuu xaynhayaa waxaa la rabaa ardaygan caqligiisa iyo maskaxdiisa inta la siiyo hee inuu noqdo nin ibdaac la yimaado oo wax cusub keeno warkayga miyaad garateen sidaa daraaddeed gaalada ku oo doqomada koronto iyo kombyuutar iyo tolonis iyo diyaarad dagaal buu soo tuurayaa warka miyaad garateen laakiin annagu maxaa nahay waa lagu haystaa mijaha lagu haystaa qalinkaa lagula haystaa waa lagaa kala jebinaya maalin walba adigoo ilah yaa meeshan kaa saara yaa inta waraa qaatay banaanka usba waxaad leedahay alxamdulilah iyo xabsiga iga soo saaray adoo marka nin xabsi ka soo cadad loo imaanaysa markaasaad ee annagana wareerinaysaa meesha xabsi sheekh ma yaallo marka abxaad jaamiciya ceeb weyn bay qabtaa ceeb weyn bay qabtaa kitaab waxaad ka akrin kartaan kitaab qayima inay tilmaamay hawsha aad ka akrin kartaan zaahiratul maxaa la yidhaahdaa ii sheeg fikru terberw ka akriyo daahiratu daahiratu fikr tarbow fikr tarbow kitaab aqri waxaa iska ogaan karay sacdi ibnu diyaab alqaamidi baa iskalow ayb waabaan maxaa leeyahay intaan la kulmay yaa wuxuu yidhi xaggee soomaali baan ahay halkaasaan kani halka markaasuu u celiyay sayid maxamed cabdilla xasan ma taqaanaa ani nool moogta ani nool wey ani rageed wey sheekh markaasaan ku idhi haa waan naqaanaa baan ku idhi tol iyo qaraabaan nahay wey niman qoreesha ore qoreeshyadaan nahay wey marxaban bikum niman fiican baati nimankii naasi soo dhawaado rageed wey sheekh marka la soco ayib kitaab kale wuxuu leeyahay kitaab weyn ah oo la yiraahdo kitaab qayimaa jira kutub badan buu leeyahay waa kamid kutubda qayimka in anfacaysa waxaa ka mid ah kitaabkiisa le الريح القاصف على أهل المعازف والغنى على أهل الغنى والمعازف الريح القاصف ريح القاصف ريح in lagu dhufto dabay lagu sidaayo calى أهل الغنى والمعازف kuwa heesa oo fanaaniinta iyo qoryaha u qiilbaara in lagu sii daayo kutubtiisa qayimka oodan hele waxaa ka mido heerka saraa xaqiiqaةu kuraة الqadم kubadda cagta oo la ciyaara xaqiiqadeedu xakeed ka tiri xukunkeedu muxuu yahay yaa alifay maxay xambaarsanta maxay wadataa waa kutubta akriya awowmin la gubya haddii kale meelaha fadhiya meelaha iska farfadhina meeshan sheekh fadhi ma jiro fadhiga laga kaco hadday hawsha kugu kallifto badaxa isaga tag ka hijrood meel wax laga baranaya aad gaa lagu haroogsanin sheekhu maxaa la yidhaha waxaa ka mida ah kutubtiisa qayimkaa oo heerka sare in anfacaysa waxaa ka mida ah kitaab la yidhaahdo siyaanat alkitaab min altasxiif siyaanat kitaab min atasxiif in laga ilaaliyo kitaab weyn wey sideed boqoloo safxa meelahaaso kitaab weyn wey kitaab weyn wey siyaanat tasxiif min alkitaab dadba qayimka heerka sare uu leeyahay ayay ka mid tahay weeye in la akriyo u baahan wey aan ka socdo war mahaye war mahaye meeshaan meel muryaalla maahan marka muxuu yidhi shihaas masaladaas raba marka waxaan ku keenay hadda calaamu su'aalku waa muhiim wey calaamu su'aalku waa muhiim wuxuu yidhi idaa dalla daliilu hadduu ku tuso calaa annahu lam yurid waxaa kamid ah kutubta walaheerka salaa asalaatu calaa cala alkaraasi kuraasta ma lagu tukan karaa kutubta uu leeyahay oo heerka salaa waxaa ka mid a ah asalaatu ee cala alkaraasi kuraasta in lagu tukado dhulka la fadhiisan muxuu xukunkeedu wey hawsha iska ilaali sheekha khaldami aan ka socdo aan ka socdo wuxuu yidhi dalla daliilu hadduu ku tuso calaa annahu amarkii lam yuradna lama doonin bilamri amarna lama doonin ah, calaa annahu lam yurad amru maxaa calaa annahu lam yurad almru eh, alwujuub waajibna lama doonin hadduu ku tuso haddii maxaa leeyahay idaa dalla daliilu calaa annahu lam yurid bilmri alwujuuba wujuub lalama doonin lam yejus ma banaana buu ku yidhi alixtijaaju in loo xujaysto bih bilamri in loo xujaysto fi ljawaasi banaanaashahu wuxuu ku yidhi shaygii amar buu shaygaanu ku yidhi siiqatulifcaal baa kuu timid laakiin waxay ku too daliil loo helay inaan amar lala doonaynin jawaas ma loo daliilsan karaa buui lam yajus buu ku yahay alixtijaaj isagu waa gooy lam yajus ma banaanin alixtijaaju bi inaad u xujaysato fi ljawaasi banaanaasho weeye saasu ma banaan bu ku warka asaga ayb asagoo halkaasu maray weeye haddii amarkii wujuubkii la nasaho inaan loo xujaysan karin jawaas ayuu asagu maray weeye laakiin khilaafku uu sheegay dhegayso min asxaabina asaabtana asaabta kulan dambaana fiican wey kulan dambaa fiican hada huwa saxiixu min asxaabina waa ka ah, man qaala qof yidhi yajuusu waa bannaan tahay waa banaan tahay oo maxaa dhacay waxay dheen wujuubka haddii nala ka riday iyo laasimnimadii jawaaski miyuusan haraynin inaan samayn karno sunanimadii jawaaski inuu banaan yahay miyuusan miyuusan harayn asagu laakiin waa diid wuxuu yidhi haddii amarkii la tuuray jawaaskiina waa raacay daliil cusub baa loo baahan yahay daliil cusub oo jawaaska ogolaanaya loo baahan yahay laakiin qolo kale asxaabtu waxay dhaheen maya jawaaski waa haray wey ibnu qayim wuxuu yidhi sheekhigii ibnu taymiya ayaanu imid buu yidhi markaasaa masaaisha ibnqayim marka hore mgta mgta mararka qaark oga awliyada la taabtay ahlukhayrka waa laga maarmaa ibnqayim marka hore wuxuu shekh islam ibn taymiya inta soo maada kaana muxuu ahaa horta weligaa ma isweydiis maada kaana nin suufiya oo cibaado badan oo tusbax shan kun a wataa oo hee buu iska ahaa o shekh islam taymiya inta u yimid hee oo warshad la geliyey maxaa laga soo saaray tusbaxin agga laga dhigay waxaa laga soo saaray hee waxaa laga soo saaray alimaam bar tilmiid bar baa loo yaqaana ardaygii baariga ahaa lishaykhihi walistaadihi ah, xaafid ibn xajar wuxuu yidhi kitaabkiisa durar kamina eh, fi taraajim qarn cashar wuxuu yidhi ibnu taymiya hadduusan ninkaa keliya soo saari lahayn iyo keligii hadduusan soo saari lahayn wax kaloo lagama rabo yakfiihi hal arday kale hadduusan waxbarin waana ninka hadda ragga arday soo saaray ibnu muflix ninka kitaabka arday furuucda iskale wuxuu ibnu muflix wuxuu yahay lasta ibnu muflix bal anta muflix midka liibaanay waa adiga ma ahan macali awowga inuu liibaanay ah, ma ahan sheekhislaamti ardadiisa dadka wax baranaya nin baksiya oo liida oo maxaa la yidhahdaa he indhaa gudiya ma ahayn rag buu in soo saaray waana soo saaray jazaa allahu khayr almuhim waxaan ka wadaa wuxuu yidhi sheekhay baan masalaha isku qabanna markaasaan niqaashna usbuuciyay socotay katuu adiladaa soo qaado taydaan soo qaadana waa lagu kala baxay oo duban iga qaaday hawshan muraajaceeyey bi dib baa ugu noqday kabacdin waxaan warxaqu macahu baan ogaaday maa taqliid maaha laakiin adimadaa laysu qabtay kabacdi waa la muraajaceeyey kabacdina waa ku qancay addunyada masaladu saa tahay ayb ibnuqayim wuxuu leeyahay maxaa la yidhaha taxqiiqaad iyo abxaad usuuliya waxaa weye laa tajidu cinda kayrihi washeekhu kitaab baa jira hadda laga alifay oo is alifay wadaad jazaa'iriya oo la yihaahdo kitaabka magaciiseed wadaad kitaabadiisii ka tegey maad maxaad ku balaysaa wadaadkaas in hadalka laftiisa laga joojiyo buu u baahan yahay wadaad kutubta sekatega wuxuu u baahan yahay in muxaadaraadka hadalka laga joojiyo midkaan kutub haysan oon kutub soo marina asalkaa inuu hadla laa yajuusu lahu shay farqi miyaad garateen horta kii kutubta sekasa way ka gubatay hadalka waa in laga joojiyo kaan asoo kutubna aragna eh, macaad ka le asaga asaga laa yajuusu lahu kalam sheekh mamia min awlaa adee jooga kitaabka magaciisa brhalagso kitaabka magaciisa laakiin xaqiiqatu usuul fiqi cinda ibn qayim laakiin waxbaa ka horeeyey marka wadaadka iskale jazaa'iri weeye aan keeno kitaabka kitaab qayim lama jilaa aan keeno magaciisa almuhim wa min asxaabina manduul baa ka mid ah, qaala yidhi juus waa bannaanta ayagana ku saxan weeye wuxuu ku yidhi shiraasi walawalu adharu midka horaa muuqasho badan midka hore muxuu isticmaala hadda afcala tafdiil alaysa kadalika wxukm ilaahay jaamacad inii dhiibo oo arda ilaahayni oo mas-uuliyadniydiiba ragginaan meesha fadhiya ilaa hadda waxbaad baranaysaa doctoor iyo jaamica waad wadaane ardada walaalayaal oad waxbaraysaan ha la fasaxo qalinkooda iyo carabkooda ha loo daayo warkaas miyaad garateen ardaga ha la fasaxo waxbaan ka faa'iidaynaaye laakiin ardaga yaan la ciidin raggan caqli baa ku jira raganimaa ku jira rag maxaan iyo gubahaya islaam baa la reer muduga wiilkeedii baa caayo ciidanaga tago hadal waxbaa ku celi saalaynaa wiilka maadishi saytira iska daaya xaniya gubahaye rag maxaan iyo gubahayan meesha fadhiya sheekh raggan xaniyaa gubaayaan anaga waxaynina raggan waxaa ina wax noo alifaan oo wax noo soo saaraan oo wax ka faa'iidno oo mujtahidiin ay noqdaan oo lagu nasto oo soomaaliya u soo qasdo oo la yihahda gobolka waxaa jooga iyo meelimiya soomaaliya nin lagu kala baxay baa jooga anagu ma rabna ragga sheekh in raganimadooda xaniyaha la qabto ee ma rabna anagu ragga ha la sii daayo hala fasaxo nin walba ha la yidhaha haati maa cindaka sheekh alif oo qor in la yidhahda rabaa ayb لأن الأمر أمرku lam yudac looma dejin liljawaas madhanaagshan looma dejin maxaa loo dejiyey luzuum baa loo dejiyey wy markaad garateen bayla tahay wy luzuum baa hawshaa loo dejiyey wy wa inamaa in kale ma ahane wadica waxaa amarka loo dejiyey liliijaab amarka loo dejiyey jawaas looma dejin amarkee waxaa loo dejiyey he liliijaab baa loo dejiyey ku yidhi wy waljawaasu jawaaskiiyo bannaanaashadiina yadkhul waa gelahayaa fii fil amar buu gelahayaa calaa sabiili tabac si tabac isaga raacaya warkood garata lacilmu markii wax lagu amro laba shaygu xambaarsanya laazim inuu yaro lagaa raba shaygii sidoo kale wuxuu hoosta ku wata oo kaga nicmaysanay oo ku cadfan inuu ku bannaan yahay lanna haddii lagu yidhaahdo kul haddii lagu yidhaahdo hee amar mata waa laazim wey ko waxaa kaloo kuwaas jirta inuu kuu bannaan yahay laakiin laa tafcal haddii lagu yidhaahdo ma bannaanaasha kuwaas jirta may kuwaas jirta sidaas marka wuxuu ku leeyahay amarku waljawaasu yadkhulu fiihi fi اlamr calى sabiili اtabc waa iska raacay maqsuud ma ahane wan iska raacaya lakin maqsuud maabu rabaa inuu ku yihahdo maqsuud ma aha ayb laakiin maqsuud maqsuud waa yahay wey maqsuud waa yahay waana lagu amray waana kuu banayay jawaaskuna waa harhaya shekh adilu daliisad waxaa ka mida ah, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum الrasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadqa ibnu qayim aayaadka lagu keenay bay ka mid tahay markaasa w meel adag baa laiga soo baxay nin adag baa helay marka maaa maaa lagu yidha haddii nebi maxamed markii lala kulmayo lala koodaya ay wujuub ahayd waa la nasakha alaysa kadalika jawaaskii maharaya oo nebiga markaad la kulmayso oo la koodayso e inaad wax bixiso oo wax sadaqayso daxoola sii dayso hal baqiya hada اjawaas am la baa laga niqaashay xadil mas laga niqaashay foodaa la isgeliya kutubtaa la isu soo gurtay nin walba waa baxuurkaaga la soo baxo meesha lagu kala baxee jawaas baa marka hawsha noqotay bab ah, baa lagu shidaayey ay aan ka socon almuhim marka maxaa leeyahay jawaasku wuxuu ku rabaa eh, inuu ku yidhaahdo abu isxaaq shiraasi inuu ku yidhaahdo waa tabac ah, tabac tabacaade ma maqsuud ba mise maqsuud maaha maqsuud wey waa inuu maqsuud yahay ay wuxuu ku yidhi faidaa saqata hadduu dhaco faidaa saqata alwujuub waajibnimada hadday dhacdo saqata waa dhacayaa weeye maa dakhala wixii gelay fiihi dhexdiisa weeye calaa sabiili tabac wixii u galay waa dhacayaa faidaa saqata alwujuub waajibnimada hadday dhacdo oo layga nasaqo layga tuuro saqata waa dhacaya maa dakhala wixii galay fii filwujuub wixii galay calaa sabiili tabcna u galay asna waa la dhacayaa war geedka salka haddii laga gooyo laamis mala dhicin se lama dhicin waa la dhaceen muraayirku iyo shiraazigood annagu waxaan lena laami waa la dhaceen eh, caqliyan laakiin maxaa la yidhaahdaa weli jiridii iyo waxba haray xidadii hara waxbaasi weli sii reeba baan leenahay marka jawaas waxaa weye macnadu waxaa weeye iyo sida raajixa sida qowlka kala warramo min asxaabi maqale yajuusu yiri maxaa la qoladaasaa saxiixa daliilka adiladuna saasay ku tusaysaa hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasxaabihi ajmaciin